yoole iyo magaalada daan kaaga wareemo aadamigal laakiin hadda nolosha aadamiga ayaa aada u liita magarta maxaa liita mubaaxada nolosha caafimaadka iyo waxbarashada iyo nolosha asaasiga marka meeshii marka aada u qaabdaradahay isbitaal iyo daawo ma leh wax oo agaba yaale ma leh shaybaar ma leh daktar ma joogo tariir ma leh haddii caawana umus meel oo la geyn ma hayno ma garad wax iskuule waxbarashaa biraasa male ma garad wax kale oo ceeb biyiin nadiifa lacaba male ma garad umadiina macluud bay xaafadaa la joogaan wax oo iyo agaba ma haystaan waa xilligii beerihii tacabka ahay dadkii dagaal bay galeen dagaalkii adugu kala tahay xilli beereedkii tacabkii ona waa dhamaaday magaalada laakiin dad ma kusoo laabteen in badan waa laga laga maqan yaha war soo gaaray soo idinka maamulkii maaha maxaad halkaa u timaadeen haddaa dadka wax u qabaneen maamulkii waan nahay dawladdiiana soo soo magacaawday waan nimid laakiin maamul haddaan nahay anigu maamulka dadka anigu maxaan u wadnaa haddii dawladda ay kaalmo bini aadama keenaheeda iyo hayada sanfarka iyo mashaaric nimaan lahaa waxbaa uqaban leende dawladii eh, wax macaawano haddi waagi aanimad ilaa hadda waxay macaawano ay keensay magabad iyo waran bal degmada go-doonka ay ku jirto wallaahi degmada horta tuulooyin badan ayaa degmada ku hareereysan ilaa iyo lixdan tuulo ugu yaraan waxaa shaqeysa afar tuulo inta kale shabaab loo marka waxaad leedahay magaalada inteeda badan waxaa ku hareereysan shabaal mujaahadiin ha ku kuhareersan kuwaasa ku hareersan dhaqdhaqaaq ma oo ma ka baxdaan waa ka baxnaas wax kastaa musoom iyo eedana keliga way dhaqdhaqaa ilaa iyo toban kilomitr sagaal kilomitr bay magaalada daafida tuulin eedama garata hadda magaalada qoryoley waxay ogaa furun way magarad magaalada qoryoley in waxaad ii sheegtay furun inay tahay ha marka furun waxa waxa ka dhigayo magaalo kale oo maqbaryooley ka xageysa oo dawladda haysta degmada ma sidee marka go-doonku u saameeyey magaalada wallahi go-doon si doon loo saameeyey wixii xoola oo la keeni jiray ama gelidii Eh, oo dhinac marka ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii iyo waxyaabihii ka jiri jira degmada qoryooley waxaad leedahay dhankaasi buulamareer ayay u weecdeen marka in eh, haddii halkaa dadka ay aadeen maciishada magaalada ka waran waa sidee wallahi maciishada magaalada qoryo horta wax wax gadanay waa yaryihin sababto eh, dadkii hadda ganacsiga hadda aaday oo baabuurtii xagga aadayso marka magaalada ganacsigeedii adigu aad u litaa ma ii sheegi kartaa bal in qiimaha in raashinka qutulug duruuri oo kale magaalada uu ka joogo maadaama aad tahay gudoomiyaha qoryooley ha waa kuu sheegi karaa waa kuu sheegi karaa walba baabuurta waxaa lagu keenaa ciidama dawladda koonya lagu keenaa baabuurtii markay ay shalangool soo gaarto ilaa katalaas bay bay istaagaan dawladda ciidamada militariga aada baabuurta ona soo galbiyey marka gaari marka marka accident gelbiya soo gelbiya oo intaas oo safar wadoyn uu soo maray marka qarashooda raashin ku qaadi kara waa fahmi kartaa waxaad leedahay in uh, gawaarida degmada soo gasha amisom ayaa halkaa keenta oo soo gelbisa amisom ma keenta ciidamada militariga keena gawaarida raashinka wada ha ciidamada militariga la yidhaahdo oo guud ayadaa ayagaa keena ayagaana kaxeeya waxay geeyaan qoryoodeeday ka kaxeeyaan waxay geeyaan meel danow waxay kasoo kaxeeyaan danow qoryoodeeday keenaan ma garas magaala saas oo kale wayna magaala magaala wanaageeda ku fiican tahay markii kurtuwaada iyo buulo dawladda ay gaarto magaala markaas ay waxay ka dhacaysaa go ay ku jirto dhanka kale een danow oo maamulkaada hoos tagta sarkaalkii ciidanka halkaa haystay in la dilay ayaa nagu maqaalaa maxaad kala socotaa waa runta way danow waa ciidan meel afka ah. xamusan waa degan waaya jegbonta oo wadada kala qaybasaa sokoryuuri iyo wadada kismaayo bara waadha ma meesha lagu d oona danow mehen ninka la dilo waa ka tirsanaa ciidanka danow waxaa lagu dilaa shalambood asagoo gurigiisa jiifa oo xaaskiisa nis la joogo sarkaal ayuu ahaa miya ha adigu sarkaal ciidamada oo oo amazon oo la joogo meesha oo checkpointiga gurigiisa ayaa lagu dilay ha waa garta dilalka caynkaas oo kale ka waran oo guryaha ka dhexdhacaya wax saameyn ah ma idinku yeelanaysaa maya anigu managu yeelan karto sababtoo ah aniga waxaan dhex deganahay ciidamada amisom iyo guudshanaad ilaa iyo waxaa joogto waa boqol elfajin oo ciidanka guutida ah iyo ciidan kale oo madarigaas ah oo lixdan qof ah marka inta kale waa amisom marka amisom iyadana magaalo aad looma ka degan tahay meesha anigu hadda aan kaa soo hadlayo waa amisom dhexdooda ayaad jiifataa amisom dhexda ha amisom gudoomiye dhan baa tahay waxaa lagaa rabay xaalada degmada qoryoole inaad la socoto haddii aad amasom xerooyinkooda aad seexatid maxaad soo kordhinaysaa gudoomiye amasom baa meel degan waxaa ku xiga militariga waxaa ku xiga ciidama booliiska oo saldhiga adigu waa un danaysa sida waa sida lambar afar iyo banaadiri zoobo kale magarata marka waxaad leedahay nafteeda in cabsi uma qabo mayo mayo mayo mayo wax nafta afsa loo qaba ilaahay wax ilaahay keena waa gaar laakiin wax bini aadam aniga uga baqay ma jiraan waxaan kaloo ku weydiiyey wax mushaar ma qaadataan maamul ahaan marka maamul ahaan iyo dawladda markii anugu seminaarka aan ka soo baxnay waxay noo sheegtay in oo mushaaro leenahay iyo bajet leenahay ma garat ilaa haddana wax mushaar iyo bajetna soo gaari maayo laakiin hadda sida wararka aan ku ahay bacdul soonfur bacdul iidka bacdi degmooyinka oo dawladda gacanta ku hayso maamulka loo dhamay hadda bajetkii loo shubay ayaan wayna mardhow seminaar baa la idiin qabtay sida igu maqaalaa waxaa la idiin kala diray in uh, guddoomiyaasha daatihiin degmooyinkiina xilligaas ilaa iyo hadda waxbaa mushaarah lama idiin siin ma jirto haba yaraatay wax mushaaraan oo aan ka qaadanay dawladda ayna siisay ma jiraan ilaa hadda maalin walba ay leedahay haddaan soo dhiibay haddaan hadda soo soo dirayna mooyane wax aan had aan ka hayn hadda yaraatay ma leh hataa mushaar ay waa hataa budget maxaad ku shaqaysaa marka wallahi waxaan ku frontier aan ku shaqaynaa waa ummadaas oo shacabka aan wareegayno oo anagu mas-uul aan soo qaadnay inaan hadda lacag iyo mushaare allah dadka aan ku hojeyno ma dooni laakiin dawladda ayada hadda eh, waxaan umaynaa bacdo sawfur in lacagihii dhan ay soo show doonaan